alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin wbacd qaala almualif raximah allahu tacaala faslun haada kani faslun ay faasilun mid kala faslinayo weeye waa faasilo wuxuu kala faslinayaa mima taqadam wixii hormaray wa mima sayati iyo waxa imaan doona ayuu kala farqinaya yani markaa faasil kala soocaya tuqadaru waa la qadaraa alxarakaatu xarakaat baa la qadaraa xarakaadkii athalaathu saddexda ahaa waxaa lagu qadaraa fi lismi ismigaa lagu qadaraa ismigii almudaafi loo idaafay ilaa yaa lmutakalim yaa lmutakalim loo idaafeeyey naxwi ghulaamiy iyo wabnii weeyaan wa fi filismi ismina waa lagu qadaraa ismigii almucrabi mucrabka ahaa alladii ismigaasoo aakhiruhu aakhirkiisu ay ku sugan tahay alifun laazima alif laazim ah naxwu alfata oo kala wey mihaalku waalmustafaa oo kale weeye wa muusa oo kale weeye wa xubla oo kale weeye wa yusama waxaa lagu magacaabaa ismigaas alif ay u dambayso maqsuuran maqsuur baa lagu magacaabaa halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala asmaada xarakada lagu qadaro iyo afcaasha xarakada lagu qadaro ayuu halkan kaga warramayaa baabku wuxuu caqiday maa tuqadaru fiihi alxarakaat ashyaada xarakada lagu qadaro ashyaada waxay noqon karaan asmaa waxay noqon karaan afcaal bay noqon karaan wuxuu horreysiiyey ismigii ismigu wuxuu noo sheegay dhowr ismi oo xarakada lagu qadaro kow wuxuu ka bilaabay alismu almudaafu ilaa yaai almutakalim ismiga loo idaafeynayo yaa almutakalim ismigaasi waxaa lagu qadaraa xarakada mithaal buu sheekhuu siiyey khulaamiy iyo ibniy buu inoogu tusaaleeyey ulaami waxaad ka hormarinaysaa caamil jaaa ghulaamiy ama kharaja ghulaamiy ama haada ghulaamiy kharaja ghulaami markaad craabayso kharaja waa ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxala min alcraab ghulaamiy faacilun marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla alyaai lmutakalim calaa maa qabla alyaai lmutakalim hulaam mudaaf wlyaa mutakalim mudaafu ilayhi mabniyu cala sukuun fi maxali jari wabni kataba ibni kataba ibni kataba waa ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxala min alciraab ibnii faacilu kataba marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala maa qabla alyaai almutakalim manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati almunaasaba labada waxaa odhanayaa waxaa diiday aakhirka baa wuxuu ku mashquulsan yahay bixarakati almunaasaba xarako xarakatu munaasaba loo yaqaano lianna yaa almutakalim laa yunaasibuhaa ilaa kasru maa qablaha labaduba xarakada waxaa loogu qadaray yaa ulmutakalimkana waxay doonaysaa xaraf ka horey in la kasriyay doonaysaa xaraf ka horay in la kasriyo ayay doonaysaa yaa ulmutakalimkani maadaama ay doonayso ismigii xarakadii la doonaya lagama muujin karo xarakadii la doonayo oo ahayd damo ama ahayd fatxo ama ahayd kasradii la doonayay kama muuqanayso xarakadan meesha taallo oo kasraha ah waxaa loo kasriyey ya-dana waxaa ka horeeya in la kasriya doonaysa marka maxaa la odhanayaa ulaamii jaa ulaamii ulaamii faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla alyaa almutakalim calaa maa qabla alyaa yaa almutakalimka waxa ka horeeya lagu qadaraya manaca min duhuurihaa inay muuqato xarakadaasi waxaa diiday damadaasi ishtiqaalulmaxalli maxalkan iyo makaankan iyo booskan baa wuxuu ku mashquulsan yahay bixarakati munaasaba xaraka loo yaqaan xarakatu munaasaba xarakadii ku habboonayd mowdicaas xarakatu munaasaba liana liyaa almutakalim yaa almutakalim laa yunaasibuhaa munaasab oo ma kuma haboona laa yunaasibuhaa ilaa kasru maa qablahaa waxa ka horreeya in la kasriyo mooyaane wax kaloo ku haboon ma uu jiro meel kastood ku aragto yaa ulmutakalim oo markaa ismiga loo idaafeeyey iclaabtu saasay noqonaysaa ibnina waa la mid kataba ibnii kataba ficil maadi ibnii faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun muqadaratun calaa maa qabla alyaai almutakalim oo nunka ah ibni calaa maa qabliya almutakalim manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli maxalkana oo waxa ka horeeya weeyaan ishtigaalu lmaxalli bixarakati almunaasaba xaraka loo yaqaan xarakadii haboonaanshaha ayaa booska qaadatay lianna alyaa almutakalim yaa almutakalimka meesha yaalla laa yunaasibuha kuma habboona ilaa kasru maa qablaha waxa ka horeeyo la kasriya mooyaane wax kale kuma habboona ibni mudaaf wayaa lmutakalim mudaafun ilayhi mabniyu cala asukuuni fii maxali jari isagoo marka maxal rafco yaalla way misaalkaas haddaan ka hormarno caamil nasbinaya waxaad odhanaysaa laqiitu ghulaamii iyo laqiitu ibnii waad odhanaysaa laqiitu ghulaamii laqiitu ficlun wa faacil ghulaamii mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalim manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli bixarakati lmunaasaba lianna yaa almutakalim laa yunaasibuha ila kasru maa qablaha wabnina waa la mid laqiitu ibnii ibni mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala maa qabla lyaa almutakalim manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati almunaasaba lianna yaa almutakalim laa yunaasibuha ila kasru maa qablaha haddii aan ka hormariyo caamil jarna waa la mid oo marartu bigulaamii bigulaamii albaabu xarfu jar gulaamii ismajruun bilbaa wa calaamatu jarihi kasratun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalim manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli bixarakati lmunaasaba lianna yaa almutakalim laa yunaasibuha ila kasru man qablaha marka kasrahan maahan kasrihii caaliga la doonayey maaha kasrahan meesha yaalla waa kasrihii markaasi ya-da laga hormarinayey weeye kaasi marka waa midka koobaad weeye oo xarakaadka oo lagu qadarayo xarakaadkao dhan waa ismiga loo yaqaano almaqsuur ismiga loo yaqaano wey waa ismigay u dambayso alifun laazima alif aan ka haraynin ismiga ismigay u dambayso wey sheekhu waa inoo mihaaliyey alfataa buu inoogu tusaaliyey alfataa iyo almustafaa iyo muusaa iyo xublaa buu inoogu tusaaliyey markaan icraabayno dhammaan xarakadan ku qadaraynaa kharaja alfataa waad odhanaysaa kharaja alfataa alfata faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha atacadu lianna alif almalsa laa taqbalu xaraka aliftaas u dambaysa ismigani xaraka ma aqbasho alifulmalsa baa la yidhaahdaa xaraka ma aqbasho aliftaasoo la xarakaynayo weligaa arki mayso maxal nasbo inuu markuu dhaco waa la mid oo laqiitu lfataa laqiitu ficlun wa faacil alfataa bihi mansuub wa calaamatu fatxatu muqadaratu cala aakhirihi manaca min duhuuriha atacadub waa suurtoobid la-aan lianna alif almalsa alifta u dambaysa alif almalsa la yidhaahdaa lianna alif almalsa laa taqbalu xaraka xaraka ma aqbasho haddii aan ka hormariyo caamil jar waa la mid marartu bilfataa marartu ficlu wa faacil bilfataa albaau xarfu jar alfataa is majruur bilba wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha atacadub lianna alif almalsa laa taqbalu xaraka almustafa iyo muusa iyo xublana waa la mid kharaja almustafa aw maata almustafa laqiitu lmustafa marartu bilmustafa waa sidan baa loo cilaabaya muusa baa la mid ah haadaa muusa danantu muusa kaatiban marartu bimuusa xublaa baa la mid ah haadihi imra'atun xublaa walaqiitu imra'atan xublaha wa marartu bimra'atin xublaha marka saddex xarakaba waa muqadar waa lagu qadaraya sababtan waxay noqonaysaa cilladan waxay noqonaysaa lianna alif almalsa laa taqbal xaraka alifta alif almalsaha la yidhaahdo xaraka ma aqbasho sheekh wuxuu noo sheegay wa yusamaa maqsuuran magaciisa maqsuur baa la yidhaahdaa magaciisa maqsuur baa la yidhahda maxaa maqsuur loogu bixiyey maqsuur waxaa loogu bixiyey xarakadii baa laga gaabiyey sumiya maqsuuran waxaa loogu magacaabay maqsuur xarakadii inay ka muuqataa laga gaabiyey ama in la yidhaahdo maya waa diddulmamduud maqsuurku waa midka alifta u dambayso mamduud baa jiro asagu madayo zakariya iyo saxraa waa mamduud midkan xubla iyo muusa iyo mustafana maqsuur baa la yidhaahdaa marka maqsuur waxaa loo leeyahay waa diddulmamduud mamduudkii buu cagsi ku yahay ama qusira can duhuuri alxarakaat xarakaadka inay ka muuqdaan ayaa markaa laga gaabiyey labada macnaba markaa waa loogu magacaabay tuqadaru waa la qadaraya alxarakaatu xarakaatka baa la qadaraya xarakaadkii athalaata saddexda ahaa saddexda uu sheegayo waa addamu waalfatxu waalkasru filismi ismi baa lagu qadaraya ismigii almudaafi la idaafeeyey ilaa yaa ilmutakalim loo idaafeeyey naxwi khulaami oo kale weeye ayib wabni oo kale weeye marka khulaami wabni saddexda mithaalba markaa shaarix ayaa sharxaya oo markaa icraabaya wa fil ismi xarakadii waa la qadaraya wa tuqadaru waa la qadaraya aydan waxaa lagu qadaraya xaraka fi lismi lmucrab ismiga mucrab ayaa lagu qadaraya alladii ismigaasoo aakhiruhu aakhirkiisu ay ku sugnaatay alifun laazima alif laazim ah naxw alfata oo kale wey walmustafa oo kale wey wa muusa oo kale wa xubla oo kale wey marka magacyo fataa iyo mustafa iyo muusa xublana waa gabadha urka lahayd wey imraatun xarakadu waa muqadar wa yusama waxaa lagu magacaabaa kan dambe maqsuuran maqsuur baa la yidhaahdaa ka dambe maqsuur baa la yidhaahdaa wa tuqadaru waa la qadaraya adama damaa la qadaraya waalkasratu kasraa la qadaraya filismi ismigaa lagu qadaraya ismigii almucrab mucrabka ahaa alladii ismigaasoo aakhiruhu aakhirkiisu yaanu yaay ahaatay yadaasoo laazimatun laazim ah yadaasoo maqsuurun maa qablaha waxaa ka horreeya la kasriye naxw alqaadi weeye waddaaci weeye waalmurtaqi weeye wa yusama waxaa lagu magacaaba manquusan manquus baa lagu magacaaba naxwa yowma yadcu daaci wey mihaalku muhticiina ila daaci weeye wa tadharu way daahiraysaa alfatxatu fatxa daahiraysa fiihi fi lmanquusi likhifatiha fudayd ay fududahay darteed bay oga daahiraysaa naxwa ajiibu daaciy allahi weye halka sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala ismi saddexaad oo xarakada lagu qadarayo ismigaasi waxaa weeyaan waa ismiga loo yaqaano almanquus baa la yihahda alismu almanquus alismu almanquus sheekha inoo tacriifiyey alismu almucrabu aladii aakhiruhu yaaun laazima waa ismi mucrab ah oo markaasi alif laazima ay u dambayso ismi markuu yidhi ficil buu saaray almucrab markuu yidhi mabni buu saaray alladii aakhiruhu yaaun laazimana wuxuu saarayaa midka ya aysan u dambe yani marka ya aysan laazim ahayn sida musanihii oo kale xaalaadka qaarkood yaabaa u dambaysa laakiin laazim ah almaksuuri maa qablahaa maksuuri maa qablahaa yadaas waxa ka horeya la kasrinayo wuxuu ku tusaaleeyey alqaadi iyo addaaciy almurtaqi buu ku tusaaleeyey alqaadi waa ismi kow albuu wataa waa mucrab waa la eraabaya mabnigii maahan asmaadii aan soo marray mabniyaad kuma jiro damiir maahan dayib ismul ishaare maahan ismul istifhaam maahan ismu shari maahan ismu usuul maahan ism afcaal maaha asmaa min asmaa afcaal ka mid maaha idan waa ismu curaba wey yabaa u dambaysa qaadii yabaa u dambaysa yadaasi waa laazim oo kama harayso in la xadfo axyaana mooyaane ismiga way laazimaysaa in markaas cidlo kale loo xadfo mooyaane way laazimaysaa yadaa waxaa ka horeeya waa kasrisan yahay almaksuuri maa qablaha waxaa ka horeeya oo daadkaa ah uu ka sirsan yahay alqaadi addaaci almurtaqi markaan acraabayno alqaadi saddexdan alqaadi iyo addaaci almurtaqi kuwa soo socdaba damada waa lagu qadaraya kasrahana waa lagu qadarayaa laakiin fatxadu way ka daahiraysaa maxaa yeeley alfatxatu aqafu lxarakaat baa la yidhahdaa xarakaatku waa kala culus yihiin xarakaadka waxaa ugu fudud fatxa ugu fudud marka likhifatiha ayay marka oga muuqanaysaa markaan icraabayno jaaa alqaadi jaa waa ficil maadi alqaadi faacilun marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alyaa baad odhanaysaa cala alyaa cala alyaa manaca min duhuuriha athiqal manaca min duhuuriha athiqal oo yaadu way ka muuqan kartaa damada waa la saari karaa oo alqaadiyu jaaa alqaadiyu waa la odhan karaa laakiin culays baa ku sugan carabtuna culays ma ogola wax kastoo culays keenaya meesha way ka saaraan maadaama iqal uu ka dhalanayo haddii damadii la muujiyo yani markaa iyadoo iqal dartiis ayaa xarakadiis ayay ugu qadareen markaan ka hormarna caamil wax rasbinaya waxaan ohanayna ra'aytu alqaadiya ra'aytu ficlan wa alqaadiya mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi way ka muuqanaysaa marartu bilqaadi marartu ficlan wa bilqaadi albaabu xarfu jar alqaadi ismajruun bilbaa wacalaamatu jarrihi kasratu muqadaratu cala alyaa manaca min duhuuriha ahiqal marka ya-dan iyo tii hore maxaa farqi udhexeeya tii aan soo aragnay ghulaamiy iyo ibniy iyo alqaadi maxaa farqi udhexeeya furuuda udhexaysa waxaa ka mid ah kow alqaadi ya-dani ismigay ka mid tahay ismiga ayay ka mid tahay omin yani markaa daatada ismigay ka mid tahay laakiin ibni iyo ghulaamiy yaadu dheeraad ba iska ahayd oo inta iyada la xadfo ba hada ulaamu laska oranaya hada hulaamun wara'aytu hulaaman wamarartu bihulaamin biduun lya taasi waa farqa udhexaysa wey yaadaasi ismiga ka mid ma ahayn tan laakiin ismiga ka mid tahay taasi waa farq udhexaysa farq labada udhexeeya waxaa weeyaan yadaasi ismi labaad bay ahayd ismi kalay ahayd laakiin yadani waa xaraf yadaas iyaa mutakalimka ismigay gasho saddex xaraka waa lagu qadaraya dam baa lagu qadaraya fatxa lagu qadaraya kasra lagu qadaraya kan laakiin sidaa maaha damadii iyo kasrii baa lagu qadaraya laakiin fatxadii way ka muuqanaysaa saddexdaa farqi ayaa markaa udhaxaynaya ciladu taasi waxay ahayd yaadaas waxay ahayd loogu qadarayey xarakada waxay ahayd bilmunaasaba yada waxaa ka horeya lagu qadarayay min baab almunaasaba yadana loo munaasabeediyey laakiin kuwani maxaa loogu qadarayaa iqal culays way ka muuqan kartaa waxaa la odhan karaa jaaa alqaadiyu ra'aytu alqaadiya marartu bilqaadiyi waa la odhan karaa culayska iyadoo marka la diidan yahay ayaa lagu qadaray domadii iyo kasrihiiba waila waa laga muujin karaa marka marka la sheegay waxa la ohanayaa wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratu cala alyaa manaca min duhuuriha athiqal culays ayaa loogu qadaray dartiisa waxaa lagu magacaabaa manquus manquus maxaa loogu magacaabay manquus waxaa loogu magacaabay xarakadiibaa qaar laga nuqsaamiyey inay ka muuqato xarakadii qaybna way ka muuqanaysaa qaybna waa lagu qadarayaa fatxadii oo kale way ka muuqanaysaa damadiiyo kasriina waa lagu qadarayaa marka waa manquusun can bacdi alxarakaat xarakaadka qaar ka mid a ah ayaa marka laga nuqsaamiyey inay ka muuqdaan oo kasoo daahiraan ayaa laga nuqsaamiyey tusaalayaashuuna siiyey yowma yadcu daaci yowma waa daraf oo ficil baa loo soo qadaraya udkur yowma waa daraf zamaan udkur baa lagu tacalujinaya yadcu waa ficil mudaaric yowma yadcu daaci yadcu waa ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alwaaw cala alwaaw damatun muqadaratu cala alwaaw almaxduufati litakfiif ayib yadcuu buu asalku ahaa yadcuu ayuu ahaa marka wowgii baa la xadfay marka damadu waxay saarnayd wowgaas la xadfay ayay ku qadarnayd yadcuu ficil mudaaric marfuucun calaamatu rafci damatu muqadaratu cala alwaawi maxduufa shaahid yadcuu maaha waa addaaci addaaci faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu muqadaratu cala alyaai almaxduufati litakfiif addaaci buu ahaa ya waxaa loo xadfay fudayd darteed hadalka la fudaynayo ayaa loo xadfay marka damadu waxay ku qadaran tahay ya loo xadfay liajli takfiif iyo fudayn loo xadfay waana faacilkii wey yadcuu addaaci muhiciina ila daaci marka waxaan haynaa addaaci ismigii manquuska ahaa oo xarakadii ay tahay muqadar dama lagu qadaray muhiciina ila daaci muhiciina waa xaal yakhrujuuna yani markaa laga xaalaynaya muhiciina xaalaya kuwa degdegaya marka waa xaal mansuubun calaamatu nasbihi alyaa وعلاamة نسبga لya نiyaaبة عن الفتحة لأنه جمع مذkر الsاlm sida mkr sاlm baa loo craabaya إlى الdاaعي إلى xرفu jrin الdاaعي اسم majrوn بإlا وcلاaمaة jrhi kasرة مqdرة عaلى الyاء المxذوفة للتkفيif فatxadii laakiin way ka muuqanaysaa fatxadii way ka muuqanaysaa wuu noo tusaaleeyey iyadoo fatxada ka muuqatay ajiibuu daaciy allaahi ajiibuu waa ficl amar mabniyun calaa xadfi nuun mabniyu calaa xajfi nuun wlwaawu damiirun muqtasilun mabniyu cala sukuun fii maxali rafcin faacil ajiibuu ajiiba kuwa ajiibay wowi wey faacilku daaciya wuxuu noqonaya marka mafcuulu bihi daaciya mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun cala aakhirihi daaciya mudaaf allahi mudaafun ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun cala aakhirihi marka fatxadii way ka muuqatay oo daaciya mafcuulun bihi mansuub calaamatu nisbi fatxatun aahiratu cala aakhirihi fatxadii way ka muuqatay fatxadii way ka muuqatay ayib wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa tuqadaru waa la qadaraya addamatu damaa la qadaraya waalkasratu kasraa la qadaraya filismi ismiga lagu qadaraya ismigii almucrabi mucrabka ahaa alladii ismigaasoo aakhiruhu aakhirkiisu ay ku sugnaatay yaaun ya yadaasoo laasimatu ah yadaasoo maksuurun maa qabla waxa ka horeeya la kasrinayo yadaasoo maksuurun la kasrinayo maa qabla waxa ka horeeya naxw alqaadi waddaaci waalmurtaqi weeye saddexdaas saddexdaba waxaa lagu qadarayaa damada iyo kasraha fatxuhu laakiin waa ka muuqanaya wa yusama waxaa lagu magacaabaa manquusan manquus baa lagu magacaabaa manquus magaciisu waa manquus naxwu yowma yadcu daaci sababa tasmiyahana waan sheegnay liannahu nuqisa minhu bacdu alxarakaat xarakaadka qaar ka mid ah ayaa markaasi laga nuqsaamiyey oo marka ay ka muuqan weyday naxwu yowma yadcu daaci wey shaahidku waa addaacii ismigaas oo xarakadii lagu qadaray markaasi ya ayaa lagu qadaray damihii ya waa la xadfay litakfiif muhiciina ila daaci shaahidku waxa weye ila daaci weeyaan ilaadaas waxay jaraysa addaaci markaas waxay ku qadaran tahay kasruhuna ya-dii markaa takfiif loo xadfay watadharu way daahiraysaa alfatxatu fatxa daahiraysa fiihi fi lmanquus likhifatihaa fudayd ay fududahay darteed ayay markaas oga daahiraysaa naxw ajiibuu daaciy allaahi weeye wa tuqadaru waa la qadaraya addamatu damaa la qadaraya walfatxatu fatxa la qadaraya fi lficli baa lagu qadaraya ficilkii almudaarici ficilkii almuctali bilif alif ku bukay naxwu zaydun yakhshaa weye walan yakhshaa weye wa tuqadaru waa la qadaraya addamatu damaa la qadaraya faqad xaalay keligeeta filficli baa lagu qadaraya ficilkii almudaarici mudaaric ahaa ficilkii almuctali ku bukay bilwaawi aw bilyaa naxw yadcuu wayarmi weeye watadharu way muuqanaysaa alfatxatu fatxa muuqanaysaa naxw lan yadcuuha walan yarmiya waljasmu jasmo fi alaaati la jasmiyo kaainu bilxadfi ah, xadaf buu ku dhehnaaday kamaa taqadama si soo hormartayba halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala markuu inoo soo sheegay asmaada xarakaadka lagu qadaro saddex ka mid inoo sheegay sheekhu saddexdaa keliya maahan eh, laakiin waa saddexdana ugu caansan almanquus iyo almaqsuur iyo almudaafu ila ya mutakalim saddexdaa ismi ayaa xarakaadkii lagu qadaraa xagga asmaada ayagaa yan ugu caansan wey kuwo kalena way jiraan halkan wuxuu ka gudagelayaa marka afcaasha xarakaadka lagu qadaro imise ficilba xaraka lagu qadaraa afcaasha xarakada lagu qadarayay ayuu sheekhu noo sheegay afcaashaas waxaa weeyaan afcaasha muctalka ah muctal muxuu yahay waa ficilka xuruficila marka ay u dambeeyaan horaan u soo marnay ficilka muctalka waa aladii aakhiruhu axadu xuruuf alcilla kaasaa muctal la yidhaahdaa xuruuf cillana waa la garanaya waa alalifu walwaaw walyaa weeyaan alalif walwaaw walyaa xuruuf alcilla waa kuwaas wey ayib wuxuu ku bilaabay marka ficilka eh, alifta ku ayuu ku bilaabay ficilka alifta ku buka ayuu ku bilaabay wuxuuna sheegay ficilka in lagu qadarayo damadii iyo fatxadii lagu qadarayo yasmahuu soo wadahay wuxuu noogu tusaaleeyey zaydun yakhshaa iyo walan yakhshaa buu inoogu tusaaneeyey zaydun waa mubtade marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi yakhshaa ficlu mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratu cala alif manaca min duhuuri atacadul asmaada markaas kasoo waramaynay warramaynay alfataa iyo muusa iyo mustafa aliftaas waxaa loogu qadaray tacadur kana waa sidii oo kale tacadur baa loogu qadaraya marka yakhshaa ficlu mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha tacdiir faacilku wuxuu noqonaya damiiru mustatiru taqdiiru huwa zayd buu unoqonaya waxaa lohanaya waljumlatu min alficli oo yakhsha ah waalfaacil oo huwa ah fii maxali rafcin khabaru lmubtada mubtadaha khabarkiisa wey mubtaduna waa zayd zayd bay jumlada khabar u tahay damiirka yakhsha ku asturanna zayd buu noqonaya ficilka marka dambaa lagu qadaray walan yakhshaa lan xarfu nasbin yakshaa ficlu mudaaric mansuubun bilam wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha atacadur lianna alif almarsa laa taqbal xaraka aliftaasi xaraka ma aqbalayso marka ficilku hadduu yahay muctalun bilalif damadii waa lagu qadaray fatxadiina waa lagu qadaray hadduu ku buko wow ama ya hadduu ku buko maxaa la waxaa lagu qadaraya damadii waa lagu qadaraya sidii loogu qadaraya kii ku bukay oo kale ayaa loogu qadaraya wuxuu ku tusaaleeyey sheekhu yadcuu iyo yarmii buu ku tusaaleeyey yadcuu ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alwaaw manaca min duhuuriha athiqal yarmii ficil mudaaric marfuucun wa rafcihi damatun muqadaratun cala alyaa manaca min duhuuriha athiqal aiqa haddii aad maqasho bimacnaa way muuqan kartaa xarakadii culays dartii ayaa markaas xarakadii loo qadaray oo yadcuwu waa la odhan karaa yarmiyu waa la odhan karaa laakiin liajli iqa culays ku sugan arrinkaas ayaa lasaga daayay damadi waa lagu qadaray marka fatxadii maxay noqonaysaa wa tadharu lfatxa fatxadii way muuqanaysaa tusaalu sheikhuuna siiyey lan yadcuwa walan yarmiya lan yadcuwa lan xarfu nasbin yadcuwa ficl mudaala mansuubun bilan wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi walan yarmiya lan xarfu nasbin yarmiya ficlu mudaaric mansuubun bilan wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratun cala aakhirihi limaada lianna fatxadu waa akhafu lxarakaat maadaama akhafu xarakaat ay tahay way ka fududahay damadii way ka fududahay damadii way ka fududahay maadaama ay damadii ka fududahay iyadu way muuqanaysaa kuwa hore waxaa loo qadaray ayadu laakiin maadaama khafiif ay tahay way muuqanaysaa iyada kadib wuxuu inoo tilmaamay sheekhu raximahullah in dhammaan saddexduba midka muctalun bilalif ah iyo midka muctalun bilwaaw ah iyo midka muctalun bilya ah dhammaan marka xaalatu jisme la yimaado in xarfu la xadfayo markuu jaazi meesha yimaado in xarfu la xadfayo horan usoo arrin arrinkaas ficilku hadduu muctal yahay in lagu jasmiyo xadfu xarfi lcila horan usoo aragna xadf xarfu cilla ma soo aragnay isagoo markaa naaibka ah sukuun asagoo naaibka ah ayib marka waxaad oranaysaa markaad jasminaysid lam yaksha lam yaksha lam yarmi lam yadcu baad oranaysaa lam yaksha se u ciraabaysaa lam yaksha lam xarfu jasmin yaksha ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilla wa huwa alif meesha ka maqan wadaliil maxaa tusinaya mesha inay alif ka maqan tahay waxaa tusinaya fatxadaas ayaa tusinaysa shiinka saaran ayaa daali ah lam yaksha waxaad ohanaysaa lam yadcu baad ohanaysaa lam yadcu lam xarfu jasmin yadcu ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi cilla wa huwa alwaaw wadaliil maxaa tusinaya waxaa tusinaya damadaa tusinaysa yadcuu buu ahaa damadaasa daliil u ah walam yarmi lam yarmi lam xarfu jasmin yarmi ficl mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi cila xarfu cilaas waxa wey yadi baa la xadfay inay meeshii ka xadfan tahayna wadalilu calaa dalik alkasra lam yarmi kasra la saaraya marka khulaasadu maxay noqotay khulaasadu waxay noqotay saddexdii ficil kii alif ku bukay iyo kii ya-da ku bukay iyo kii wow ku bukay laba laba shay wadaagaya labada shay maxay tahay maxay yihiin xaaladda rafcaha xarakadoo wada muqadar cala alalif cala alwaaw cala alyaa yakhshaa yadcuu yarmii xarakadoo muqadar xaalat rafci saddexduba xaalat ljasmina xarfu cilli waa la wada xadfayaa lam yakhsha alif baa la xadfay lam yadcu owgi baa la xadfay lam yarmi yadi baa la xadfay xaalkaasna way siman yihiin waxay isku khilaafayaan xaalatu nasbaha say isugu khilaafayaan kii aliftu alifta ku bukay xarakadii waa muqadar siday damadu muqadar u ahayd bay fatxadu muqadar u noqonaysaa laakiin labada kale laakiin labada kale midka wowga ku buka iyo midka ya-da ku buka labadaasi xarakadii way ka muuqanaysaa sababtu maxay tahay lianna waxaa iskhilaafsan alifta ka ku buka maxaa loogu qadaray sabab taqdiir muxuu yahay tacadur buu ahaa sax midka wawa ku buka iyo midka yaada ku bukana sababu taqdiirku muxuu ahaa athiqal buu ahaa idan waxaa caawinaya labadan inay ka muuqato xaalatu nasbaha inay ka muuqato waxaa caawinaya wawii ya-da lianna xarakadan ayada yani xarakadan ayaa marka hore waxay cilladii cafwan cilladaa waxay ahayd hiqal marka waxaa kulmay hiqal iyadoo lagu qadarayo oo waxay la kulmeen fatxo fatxana maxay noqotay akhafu alxarakaat mar hadday akhaf alxarakaat iyadu way muuqanaysaa marka iyadu muuqanaysaa laakiin alifka maxaa loogu qadaray maa sababu taqdiir muxuu ahaa tacadur buu ahaa idan xaraka mama aqbalayaba kelmadda alif ay u dambayso xaraka ma aqbalayso ayib marka inay iskhilaafaan taasaa keensanaysa midna iqal baa loogu qadaray xarakada fatxa marka la saaray fatxadu waa akhaf alxarakaat way ka muuqata kan kale laakiin waxaa loogu qadaray xarakada waxay ahayd waa litacadur ayaa loogu qadaray Eh, maadaama tacadur loogu qadaray dartiis eh, sidii markaasi fatxa haddii loo keeno iyo mid kale haddii loo keeno labaduba waa isla meeshan weeyaan wuxuu sheekhu yii raximah allahu tacaala wa damatu damo waa la qadarayaa waalfatxatu fatxa la qadaraya fi lficli ficil baa lagu qadaraya ficilkii almudaaric mudaaric ahaa ficilkii almuctali bilalifi alif ku bukay naxu zaydun yakshaa weeye damaa lagu qadaray walan yakshaa weeye fatxaa lagu qadaray wa waa la qadaraya adamatu damaa la qadaraya faqad xaalay keligee tahay bal filficli baa lagu qadarayaa ficilkii almudaaric mudaaric ahaa ficilkii almuctali bilwowow ku bukay aw bilyayaa ku bukay naxu yadcuu wayarmii weeye dama ku qadaran labaduba wa way muuqanaysaa alfatxatu fatxa muuqanaysa naxu lan yadcuu weeye walan yarmiya fatxadii way ka muuqataa waljasmu jasmo fi halaaati la jasmiyo bilxadfi buu ku sugnaaday bimacnaa bixadfi xarfilcila buu u jeedaa ilaa xadafku mar wuxuu noqdaa xadfu nuun marna wuxuu noqdaa xadfu xarfu cilla marka bilxadfi ay bixadfi xarfi cilla ayuu ku dhehnaaday kama taqadama sidii soo hormartay qaala almualifu raximah allahu tacaala faslun alismu ismiga alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomayn maa ismi weeyaan fiihi ay ku sugan yihiin cilataani laba cilo cilataankaasoo min cilalin ka mida cilooyin cilooyinkaasoo tiscin sagaalah oo waaxidatin mid ay ku sugan tahay taasoo taquumu istaagaysa maqaama alcilatayni laba ciladood booskooda waalcilalu tiscu cilooyinka sagaalka iyo waxaa weeye aljamcu waa wasnu alficli waalcadlu waaltaaniihu waaltacriifu waaltarkiibu waalif waalnuun alzaa'idataan waalcujmatu waalsifatu yajmacuhaa qowl shaacir ijmac wasin caadilan anis bimacrifatin rakib wazid cujmatan falwasu qad kamula halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah allahu tacaala baabka loo yaqaano ismu ladii laa yansarif ismu ladii laa yansarif waa ismiga aan tanwiinta aqbalin oo sarfi marka laga warramayo waxay culimmadu yidhaahdaan qowlka saxiixa waa tanwiinta weeye culimada qaarna way ku daraan kasraha marka ismigu hadduu aqbali waayo kasro iyo tanwiin waxaa la odhanayaa maa laa yansarif haddii tanwiin iyo kasro waa aqbalna waxaa la odhanayaa munsarif baa la odhanayaa munsarif marka waxaa kala jira mutasarif iyo munsarif baa kala jira mutasarif wuxuu cagsi ku yahay jaamid mutasarif wuxuu cagsi ku yahay jaamid oo taa sarfiga ayaa markaa ka warramaya oo sarfiga kelmadaha yani waxa weeyaan kelmadaha qaarkood ba waxaa la odhanayaa waa kalimaat mutasarifa qaar ka midana waxaa la odhanayaa waa hayru mutasarifa yacni waa kuwo gadgadoomaya daraba waxaa lagu ohanaya waa mutasarif daraba yadribu daarib madruubun daraab yani waa mutasarif baa lagu ohanaya laysa waxaa lagu ohanaya waa gayru mutasarif layse weligeed waa laysa taasi marka waa mas'ala sarfiya haddii aad maqasho mutasarif iyo hayru mutasarif waa wax sarfi ku saabsan laakiin tan waxa weeye munsarif iyo hayru munsarif munsarif waa kii tawiinta aqbalayey waa kii kasraha aqbalayey waa munsarif kii tawiinta aqbali waayey ama kasraha aqbali waayeyna waa maa laa yansarif ama hayru munsarif marka farqigaas ayaa udhexeeya wuxuu marka sheikhu halkan ka waramayaa waxyaalaha u diida ismiga ismiga waxyaalaha u diida in markaa sarfi uu aqbalo ama tanwiin uu aqbalo waa garanaynaa tanwiintu iyo kasruhu waxay ka mid yihiin calaamaadka ay asmaadu khaaska u leeyihiin horaan usoo marnay ismigu inuu leeyahay calaamaad lagu aqoonsado ficilkuna wuxuu leeyahay calaamaad lagu aqoonsado xarafkuna wuxuu leeyahy calaamaad lagu aqoonsado horaanu soo aragnay xarafka calaamadiisu waxay ahayd cadamu alcalaama ismiga haddaba calaamaadkiisa waxaa ka mid ahaa alkasru waatanwiin kasraha iyo tanwiintu wa min calaamaati alasmaa haddaba ismiga aqbali waaya tanwiin ama kasra aqbali waaya waxaa la odhanayaa ismigaasi waa maa laa yansarif baa la odhanayaa haddii uu aqbalana waa munsarif ayaa la odhanayaa haddaba waxaa jira cilooyin ismigii haddii laga helo sarfigii iyo tanwiintii diidayaa jira cilooyinkaasi sheekhu wuxuu sheegay inay yihiin sagaal cilo min cilalin tiscin sagaal cilo inay yihiin ayuu sheekhu inoo sheegay sagaalkaasi laba ciloo ka mid ah keligood bay ismigii u diidayaan sarfigii tanwiintii iyo kasrihii keligooda diidaya mid kasta keligeeday diidaysaa dayib waa laba ka mid a ah sagaalkaas kuwa kale laakiin sarfiga waxay u mancinayaan labalabo laba labo ayay u mancinayaan yani laba markay isu yimaadaanba tanwiintii ayay diidayaan ama kasrihii bay diidayaan sagaalkii cillo ayuu sheikhu inoo tiriyey sagaalkaa cillo wuxuu yidhi waa aljamcu iyo wasnu lficli iyo cadli iyo taaniif iyo tacriif iyo tarkiib iyo alif iyo nuun zaa'id ah iyo cujmo dayib iyo sifo dhammaanna waxaa kulminaya buu yihi beytkaas beytkaas ayaa kulminaya sagaalkan cillo markaa isagaa sheekhu mid tafsiil ooga warrami doona mid mid buu u dul istaagi doonaa sheekhu hadda laakiin si duuduuba ayuu kugu sheegay cilooyinka sarfiga manciyaa inay yihiin kuwa kelmad kasta oo lagu yidhaahdo waa maa laa yansarif oo tanwiin ma aqbalayso cilooyinkanaad ka eegaysaa haddii aadhaddaad ka hesho kelmaddaasi waa maa laa yansarif haddii aad ka weydana kelmaddaasi waa munsarif ama ismigaasi waa munsarif marka mid kastaba shuruudda laga doonayo waxa loo shartinayo intay u qaybsamayso yani ciday la mancinayso ma keligeed baa mancinaysa mase waxbay la mancinaysaa isagaa sheekhu bitafsiil u sheegi doonaa laakiin hadda wuu inoo ijmaaliyo waa inoo soo duudubay sheikhu min xayu lijmaal ayuu inoo siiyey wuxuu sheekhu yidhi faslun yani horaan usoo sheegnay fasalku waa wuxuu kala faslinayaa hadalkii hore iyo hadalka soo socduu kala faslinayaa ay yafsilu mima sabaq wa mima sayati fasala yufasil waa mid kala fasinaya oo kala soocaya hadalkii hore iyo hadalka soo socda alismu ismiga alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfiga aqbalayn tanwiinta aan aqbalayn ama kasraha aan aqbalayn maa ismi weeye fiihi ay ku sugan yihiin dhexdiisa cilataani laba cilaa ku sugan labadaa cilo min cilan cilooyin ka mid ah cilalkaasoo tiscin sagaal ah aw fiihi cillatun waaxida waxaa ku sugan hal cillo cilladaasoo taquumu istaagaysa maqaama alcilatayni labadii ciladood booskoodii bay istaagaysa ayadaa buuxinaysa ayadaa markaasi ku filan walcilalu tiscu cilooyinka sagaalka iyo waxa weye aljamac weeye ayib wa wasnu lficl yani siiqatu muntaha aljumuuc baa layiha shekh hadda jamac iska cabiray laakiin waxay caan ku tahay siiqatu muntaha aljumuuc ayaa la yidhaahdaa wa wasnu lficli weeye waalcadlu cadli weeye wtaaniiu taaniiu weeye wataaniiu weye wtacriifu tacriif weeye ayb calamiyadana waa laska yidhahdaa alcalamiyana waa laska yidhaahdaa wtarkiibu tarkiib weeye wlif wnuunu azaaidataani waa alif nuun zaaida wlcujmatu waa cujmo waa cajaminimo wsifatu sifa weeye yajmacuhaa waxaa kulmiya qowlu shaacir gabyaagii yani markaa qowlkiisii oraahdiisii ayaa markaa kulminaya shaacirkaas muxuu yidhi ijmac wazin caadilan ijmac waa jamci wasin waa wasnu ficligii weeye caadilanna waa cadligii annifna waa ta'niifkii bimacrifatinna waa calamnimadii rakibna waa tarkiibkii ayib wasidna waa ziyaadatu alif wanuun cujmatunna waa cajibnimadii falwasfuna waa sifadii falwasfu markaasi waa sifadii qad kamula uu kaamil noqday kamula ama kamila ama kamala bitahliith ilmiim miimka saddex xarakaba waa lagu baneeya ka mula iyo ka mala iyo ka mila uu dhamaystirmay eh, marka beytka waxaa iska leh eh, sida markaa shaarixba u tilmaamayo sheekha la yidhaahdo maxamed ibn nuxaas alxalabi ayaa iska leh alcalaama annaxwi bahaauddiin maxamed ibn nuxaas alxalabi eh, min culamaai misra ayuu ka mid ahaa waxay tilmaamaan sababu mowtihi sababtu u dhintay isagoo dul fadhiya isagoo niil dul fadhiya webigaa niil isagoo dul fadhiya oo beyt taqtiicinaya gabay isagoo taqtiicinaya shicir ayaa waxaa arkay qolo caama aragtay ase waxay moodeen inuu sixrayo niil inuu sixrayo ay leeyihiin balbiin ay ka yaraadaan webiga niil marka carabtuna ama nimankaasna yacni aad bay markaa niil eh, u jecel yihiin marka waxay is yihahdeen ninkan meesha fadhiyo waxaa akrinaya yacni webiga niil buu sixrayaa oo biyuhu inay ka yaraadaan buu doonayaa mid reer miya u yimid uuba haraatiyey sheekhi buu haraatiyey biyihii ku tuuray sheekh dib lama arag baa layidhi bihi baa qaata sheekh marka ibnu xaas waa sheekhaas weeyaan wuxuu sheekhu faljamcu sharuhu jamaca sharuhu shardigiisu an yakuuna waa inuu yahay calaa siiqati muntaha aljumuuc siiqadii iyo qaabkii jumuucdu ay ku dhammaanaysay waa inuu yahay wahiya iyaduna siiqatu mafaacila waa siiqada mafaacila la yidhaahdo naxwu masaajida wa daraahima wa hanaa'ima wey aw mafaaciila siiqada waa inuu ku yimaadaa naxwu masaabiixa wa maxaariiba wa danaaniina wa hadi alcilatu ciladani hiya iyadu alcilat luulaa waa cilada yani marka hore weeye ama cilada koobaad weeye ayib ciladaasoo min alcilatayni ka mida laba cilo allatayn labadaa cilo kullu waaxidatin mid kastaba oo minhumaa ka mida labadaa cilo tamnacu ay diidayso asarfa sarfigay diidaysaa waxdaa xaalay keligeeta wa taquumu waxayna istaagaysaa maqaama alcilatayni labadii cilo booskooda ayay istaagaysaa yani sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala cillada koobaad waxaa weeye aljamcu ayib jamcu marka shardi buu leehay marka sarfigu uu mancinayo shardigiisu waxaa weeye waa inuu ku yimaadaa siiqadii jumuucdu ay ku dhammaanaysa oo jamaca kelmaddu yacni kelmadaha qaarkood waxay aqbalaan dhowr jeer in la jamciyo ayay aqbalaan marka heer waxaa jira ama meel waxaa jira hadduu jamacu gaaro aan dib loosii jamcin karin ayaa jira mathalan kalbin marka la jamcinayo aklub waa lagu jamciya oo afcul ah aqlubka lasii jamciyo akaaliib baa lagu sii jamciyaa halka hadduu gaaro waxaa lagu oranayaa siiqatu muntaha aljumuc buu gaaray oo lama sii jamcin karo ayib ismun waxaa lagu jamciyaa asmaaun baa lagu jamciyaa waa jamac asmaa baa lasii jamciyo asaamiya baa lagu sii jamciyaa asaamiya lama sii jamcin karo waa siiqatu muntaha aljumuc waa meeshay jumuucdu ku dhammaanaysay halka hadduu gaaro khalaas wuu dhammaaday lama sii wadi karo marka wuxuu inoo sheegay laba siiqo oo ismigu hadduu ku yimaado yani aan mar dambe lasii jamcin karin labadaas maxay yihiin waa siiqada ama wasniga waxa weeye mafaacile hadduu ku yimaado jamcu hadduu mafaacile ku yimaado ama mafaaciile ku yimaado mar labaad lama si jamcin karo halkaasuu ku dhammaanaya jamciisu sida masaajido oo kale mar dambe jamac labaad laguma si dari karo oo masaajidan sii jamcinaya waxaan ku jamcinaya kada ma odhan karayso limaada lianna wuxuu joogaa meeshii jumuucda ugu dambaysay buu jooga halkaa lama dhaafin karo ayib waxaa la a daraahimaa la mida hanaa'imaa la mida yani kelmadahaasi halkaa mar hadday gaadheen mar dambe lama si jamcin karo marka kelmad kastaba wasnigaa kelmad kastao wasnigaa ku timaada waxaa lagu odhanayaa kelmadani sarfigii ma aqbalayso tanwiin ma aqbalayso kasre ma aqbalayso limaada maxaa kasrii tanwiinta u diiday waxaa u diiday lianna waxay tagtay booskii jumuucdu hadday gaadhaan aan lasii jamcin karaynin siiqatu muntaha aljumuuc u yaqaanaan marka masaajida iyo daraahimo iyo khanaa'imo iyo kuwa la midkaa yani waxa weeyaan mar labaad mar kale lama si jamcin karo marka waa maalayan sarif ciladaas ayaa u diideysa ciladaas ayaa sarfiga u diideysa waxaa la a mafaaciila haddii lagu keenana waa la mid oo waa mafaacilada yaa lagu sii daray wey mafaaciila haddii lagu keenana isaguna ismigii lama sii jamcin karo waa sida masaabiixa iyo maxaariiba iyo danaaniira saddexduba calaa wasan faacilay ku yimaadeen waxaa lagu oranayaa almaanicu min asarfi sarfiga waxaa u diiday siiqatu muntaha aljumuc bay ku yimaadeen siiqatu muntaha aljumuuc qaabkii iyo meeshii jumuucdu aysan dhaafi jirin ayay markaa gaareen marka lama jamcin karo idan taasaa u diidaysa marka ciladan oo kalena waxay u yaqaanaan cilooyinkan waxay u kala qaybiyaan cilooyin lafdi ah iyo cilooyin macnawi ah marka ciladan oo kale waa cila lafdiya waa cila lafdiya ayb waana cila farciya waxaa loo qaybiya cila farciya iyo cila asliya loo kala qaybiyaa marka kuwani waa cila farciya weeyaan oo siiqadani waa cila farciya limaada lianna kelmadu ina la jamciyo iyo inay mufrad tahay asal maxaa ah inay mufrad tahay jamacu waa farac idan jamacnimadan marka ciladani cila farciya la odhanaya oo mufradkii bay farac ka tahay mufradkaa asal u ah tanna waa farac ayib waana cila lafdiya waana cilo lafdiya cilalkan laba cilon baa markaasi macnawi ah inta kale waa cilo lafdiya labada cillo waxa weeyaan asifa alsifatu waalcalamiyatu labada waxaa loo yaqaanaa waa laba ciloo macnawi ah inta kale laakiin waa cila lafdiya lagu odhanaya waa cila lafdiya weliba farciya lafdiya farciya waxbay farac ka tahay shay kale ayay farac ka tahay marka tanoo kale waxay farac ka tahay waa cila farciya cila lafdiya farciya waxayna farac ka tahay mufradkii bay farac ka tahay sheekh wuxuu inoo sheegay haddaba siiqadani ama ciladani keligeed baa sarfigii mancinaysa keligeed ayaa sarfigii mancinaysa oo cillo kale in loo keeno uma baahna masaabixa waa maala yansarif maxaa ku sugan maxaa sarfiga u diiday sarfiga waxaa u diiday inay ku timid siiqadii yani markaasi jumuucdu ay ku dhammaan jireen taasaa markaasi taasay ku timid mar hadday taa ku timidna waxay noqonaysaa markaasi maala yansarif ciladaas baa ku filan ciladana waxay istaagaysaa maqaama alcillatayn laba cillo booskooda ayay markaasi istaagaysaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala faljamcu jamacu shartuhu shardigiisu yani shardiga loo shardinayo ay shartuhu fii kownihi yamnacu sarfa sarfiga markuu mancinayo shardiga loo shardinayo an yakuuna waa inuu yahay calaa siiqatin siiqo waa inuu ku yimaadaa siiqo iyo qaab waa inuu ku yimaadaa calaa siiqati muntaha jumuuc siiqadii iyo qaabkii jumuucdu ay ku dhammaanaysa ama makaankii eh, ay ku dhammaanaysa jumuucda markaasi waa inuu ku yimaadaa wahiya iyaduna siiqatu mafaacila siiqadaa jumuucdu ay ku dhammaato waa siiqatu mafaacila weeye naxw masaajida wa daraahima wa hanaaima masaajida waa jamcu masjid daraahimana waa jamcu dirham hanaaimana waa jamcu haniima hanaaim waa haniimadii la garanaya waa haniimadii yani xoolihii laga qabsanaya gaalada way hanaaimtu aw mafaaciilo weye naxw masaabiixa weeyaan masaabiixa faynuuskii weeyaan waa jamcu misbaax misbaax masaabiix maxaariibna waa jamcu mixraab mixraabna waa la garanaya ayib danaanida waa jamcu dinaar waa mufrad weeyaan marka dinaar waa mufrad mixraab waa mufrad misbaax waa mufrad marka la jamciyo masaabiix maxaariib danaaniir calaa wajni mafaaciil bay ku wada yimaadeen siiqadaana siiqatu muntaha jumuuc wey wa hiya iyadu alcilatu luulaa waa ciladii markaa horeysay waa ciladii koobaad oo ka mid a ah min alcilatayni laba cilo ka mid a ah. allatayni labadaa cilo kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa ka mid a ah labadaa cilo tamnacu sarfa sarfiga ay mancinayso waxdaha xaalay keligeeta oo wa taquumu ay istaagayso maqaama alcilatayni labadii cilo markaasi booskooda istaagayso wa amaa wasnu lficli wasnu lficligii falmuraadu bihi waxaa loo jeedaa ima an yakuuna ismu ismigu inuu yahay calaa wasnin khaasin inuu ismigu yahay mid ku sugan calaa wasnin wasankaasoo khaasin bilficli ficilka gaar u ah wadalika shamana waa facala wasankaas weeye bitajdiid ilmiimi xaalu ku sugnaaday shamana facala wa duriba duriba weeye bilbinaai lilmafcuul xaalu ku sugnaaday yacni mabniy lilmajhuul baa laga dhigay lianna in ficilka maadi marka majhuul laga dhigayo ama hayru laga dhigayo awalka waa la damiyaa qabla akhirkana waa la kasriyaa duma awaluhu wa kusira maa qabla aakhirihi bilbinaai lilmafcuul xaalu sugnaaday wanalaqa wey wanaxwihi min alafcaali almaadiyati xaalay ka mid yihiin afcaashii maadiga ahayd afcaashii almabduu'ati lagu bilaabay bihamsati lwasl lagu bilaabay idaa sumiya waa haddii laga magac yeesho bishayin shay haddii laga magac yeesho oo min daalika madkuurka ka mid a afcaashaan soo sheegnay mid ka mid a haddii magac laga dhigto oo duribo qof loo bixiyo oo shamaro qof loo bixiyo oo intalaq qof loo bixiyo dhammaantood waxay noqonayaan aw yakuuna inuu ahaado fii awalihi awalkiismada ku sugan tahay ziyaadatun ziyaada ay ku sugantahay ziyaadadaasoo ka ziyaadat alficli ficil ziyaadadiisa lamid ah wa huwa mushaarikun walxaal huwa mushaarikun uu la wadaagayo isagu lilficli ficilka uu la wadaagayo fii wasnihi wasnankiisa ula wadaagayo wadalika axmeda oo kale weye wayeziida oo kale weye wa taqliib oo kale weye wa narjis oo kale weye halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah allahu tacaala ciladii labaad ciladii labaad ciladii koowaad oo sarfiga mancinaysay waxay ahayd siiqatu muntaha aljumuuc bay ahayd tanna waa ciladii labaad oo sarfiga mancinaysa ciladan marka waxay noqonaysaa iyadu keligeed ma mancinayso keligeed ma mancinaysa cillo kale u baahan tahay in loo keeno ciladaas ha noqoto markaasi ha la manciso markaasi yani calam calam hala manciso wasnulficli marka maxaa loo jeedaa buu sheekhu yidhi wasnulficli maxaa looga jeeda waxaa looga jeedaa buu sheekhu yidhi inuu ku yimaado ismigu wasan ficilku uu leeyahay awsaanta waa la kala leeyahay awsaanta qaar asmaada ku timaada awsaanta qaarna afcaashaa ku timaada haddaba ismigii ka yimaada wasankii lagu yaqaanay oo wasan ficil ku yimaada calamna ah waa calam oo qofu magac u yahay isagoo qof magac u ah ayuu haddana wuxuu ku yimi wasan khaas u ah ficilka waxaa lagu odhanayaa ismigaa sarfigii waa loo diiday tawiintii waa loo diiday kasrihiina waa loo diiday maxaa loogu diiday laba cilaa ku sugan baa lagu odhanayaa cilada koowaad waxaa weeye inuu yahay magac oo qof magac u yahay calamnibaa ku sugan midda labaadna maxay tahay wuxuu ku yimid yani markaasi wasan ficilku uu leeyahay ayuu ku yimid awsaanta afcaashu ay leedahay wax ka midu sheekhu tilmaamay waa sida facala wasnigaasi facala afcaashaa ku timaada ismigaa ku yimid ismiga waa maalainsan maalan shamara shamara oo magac ah ayib waa faras uu leeyahay xajaaj bin yuusuf ayuu magac u yahay marka shamara waxaa ku sugan laba shay awalan waa calam oo waa magac faras magaciisu waa magac waa calam waa midda labaade calaa wasni facalu ku yimid facalana yaa lahaa facala waxaa lahaa wasankaasi ficilkaa lahaa idan ismi kastoo sidaa ku yimaada shamara ku yimi calaa wasni facala ku yimaada sida shamaroo kale waxaa lagu odhanayaa ismigaasi waa maa laa yansarif tanwiin ma aqbalayo kasrana ma aqbalayo maxaa u diiday waxaa u diiday laba shay midda kood waxa weye inuu yahay calam oo qof magac u yahay inuu faras magacu yahay ko waa cilo iyo cilada labaad oo ah in markaas uu ku yimid wasnigii ficilka lagu yaqaanay wasnigii ficilka lagu yaqaanay ayuu ku yimid labada cila u diiday wasniga labaad waxa weeyaan oo markaa ka mid awsaanta ah afcaasha khaaska u leeyihin sida duriba fucila fucila wasnigaasi waxaa iska leh ficilka iska leh duriba oo markaa bitakfiif ah marka ismi hadduu sidaa ku yimaado duribahan oo kale maalan baa qof loo bixiyey nin baa duribo loo bixiyey ama inan baa duribo loo bixiyey ama shay kalaa duribo loo bixiyey waxaa lagu odhanaya duribahaasi waa maala yansarif maxaa sarfiga u diiday tawiinta inuu aqbale maxaa diiday laba shay baa u diiday kownuhu calaman inuu qof magac u yahay kow iyo calaa wasni fucila inuu ku yimid laanna calaa wasni fucila yaa lahaa ficil baa lahaa waa midda labaad weeye midda saddexaad ama wasniga saddexaad waa in facala in facala calaa wasni infacala hadduu ismi ku yimaado asaguna waxaa lagu ohanaya waa maaln maalan inalaqa ayaa qof loo bixiyey nin baa inalaqa loo bixiyey yaa inalaqa waraayitu inalaqa wa marartu biinalaqa biinalaqa marka la ecraabay marartu biinalaqa waxaa la ohanayaa biinalaqa albaabu xarfu jarin inalaqa ismun majruurun bilbaa wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu ladii laa yansarif waalmaanicu min asarf maxaa sarfiga u diiday alcalamiya waa nin magaciis haye iyo wasnu ficli wasanka in facalo ah afcaashaa lahayd ismi laguma aqoon haddaba ismiga intuu ka yimid wasankiisii ayuu wasanka ku yimid idan waxaa lagu oranayaa sarfiga waxaa u diiday labadaa cilo inuu magac qof u noqday iyo in markaa wasnigaas uu ku yimid marka ismigu inuu ku yimaado wasni khaas u ah afcaasha kaas waa mid wasni ficli markaas uu ku imaanaya midda labaad waxaa weeye inuu ismigii awalka wuxuu ku wataa xuruufu anayta ku wataa ismigii yani wuxuu awalka ku wataa xuruufu anaytigu awal ku wataa ko aaniyan wasan yani markaa afcaasha iyo asmaadu ay wadaagaanna wuu ku yimid kii hore wani ismigii intuu ka yimid wasankiisa wuxuu ku yimid wasni khaas u afcaashu ku yimid kan islaam maaha waa wasnigan wasnigan ismigan uu ku yimid waa wasni ay wadaag afcaashana waa lagu keenaa asmaadana waa lagu keenaa laakiin shay baa usii dheer ismigani ziyaadadii lagu yaqaanay ficilka ayuu wataa oo ficilka maxaa lagu yaqaanay xuruufu anaytu sawaadix maaha xuruufu anaytu wuxuu sheekhu noogu mihaali axmed axmed calaa wasni maxaa la ohanayaa calaa wasni afcal sax afcal asmaadan way ku timaadaa afcaashuna way ku timaadaa wasni mushtarak laakiin shay buu wataa shaygaas muxuu yahay hamzuu awal ku wataa hamzana yaa lagu yaqaanay ziyaadan yaa lagu yaqaanay sida akram iyo kuwa la midka afcaashaa lagu yaqaanay idan ziyaado ka mid ah markaasi ziyaadada ficilka la mid ah ayuu wataa ismigii wasnigiisana waa ku yimid idan waxa lagu ohanaya axmed marartu biaxmeda markaan icraabayno biaxmed albau xarfu jarin axmeda ismu majruurun bilbaa wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu ladii laa yansarif wlmaanicu min asarfi sarfiga maxaa ka manciyey waxaa ka manciyey kow inuu yahay calam inuu magac yahay inuu magac calam yahay waa mid mid labaad maxay tahay wasnulficli wasanku ku yimid ma wasan yani marka afcaashu ay khaas u uleeyihiinba misne waa wasni mushtarak ah waa wasni mushtarak ah laakiin waxaa usii dheer wasni mushtarak ha ku yimaadee wuxuu wataa ziyaada ka ziyaadati maada ka ziyaadati lficli buu wataa oo hamzadaas weeyaan waxaa la mid a yaziid yiid ayuu ahaa oo yani wasnigaasi waxaa ku yimaada asmaaduna way ku timaadaa afcaashuna way ku timaadaa mar haddii wasnigu uu mushtarak yahay Eh, ismigii maalinsalif intaa keliya kuma noqdeen laakiin waxaa usii dheer ismigi wuxuu wataa ziyaado ka ziyaadat alficli oo maxay tahay waa ya-dan weeye ficilka lagu yaqaanay in markaasi ya weliba macaani gaara tusinaysa in lagu bilaabo ficilka lagu yaqaana idan waxaa lagu oranaya yaziid waa maalinsalif marartu biyaziida biyaziida albaawu xarfu jarin yaziid ismu majruun bilbaawu calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu aladii laa yansalif waa ismi sarfi aan aqbalayn wlmaanicu min asarfi sarfig maxaa u diiday sarfig waxaa u diiday inuu yahay calan oo ninuu magacu yahay yaziid waa nin magaciisu weeye waa midda labaade waa wasnu lficil baa ku sugan wasni wuxuu ku yimid asmaadu iyo afcaashu ay markaasi wadaagaan laakiin ziyaadadii markaa afcaasha ziyaada la mid ah ayuu wataa waxaa la mida taklib taklib waa tafcil yani wasnigaasi waxaa leh markaa wasni afcaashu may ku timaado asmaaduna ku timaado weeye taqli marka waa maalinsaris maxaa sarifka ka manciyey laba cilaa ku sugan mid waa inuu magac yahay oo calam inuu yahay taas waa ku suganta midda labaadna waxaa weeyaan in uu wato ziyaado ka ziyaadati alficli oo ta'da ayaa lagu bilaabay marka bitaqliba albaawa xarfu jar taqli ism majruun bilbaa wa jarihi alfatxa niyaabatan can alkasra liannahu ismu aladi laa yansarif walmaanicu min asarfi alcalamiyatu wasn lficli wanarjisa waa la mid narjis nafcil iyaduna waa la mid wasnigaas afcaashuna waa ku timaadaa asmaaduna way ku timaadaa narjiskuna waa nabaat baa narjis la yidhaahdaa yani axmed iyo yaziid iyo taklib waa magacyo cid ay magacay leeyihiin wey dad magacyahooda weeye ama qabaa'il magacyahooda weeye axmed waa qof magaciis yaziidna waa nin magaciis taklib bani taklib waa qolo carabta ka mid ah bani taklib la ohan jiray narjis laakiin waa nabaat magaciis wey ayaa narjis la yidhaahdaa marka narjiskii eh, laba cilaa ku sugan kow waa calam oo waa magac nabaat buu magacu yahay aaniyan wasnu lficl baa ku sugan walow wasnigaasi waa wasni mushtarak ah laakiin wuxuu wataa ziyaado ka ziyaadat lficli ayuu wataa mar haddii labada arrimood laga helay ismigii maala yansarif ayuu noqonayaa wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala wa ama wasnu lficli wasnu lficli falmuraadu bihi muraadka looga jeeda waxaa weye imaa an yakuuna ismu ismigu inuu yahay mid ku yimid calaa wasnin wasni wasankaasoo khaasin bilficli ficilka gaar u ah wadalika shamara waa facala wasankaas weeye bitajdiid ilmiini xaalu ku sugnaaday shamara facala waduriba duriba wey bilbinaai lilmafcuul xaalu ku sugnaaday yacni mabniy lilmajhuul baa laga dhigay lianna in ficilka maadi marka majhuul laga dhigayo ama hayru laga dhigayo awalka waa la damiyaa qabla aakhirkana waa la kasriyaa duma awaluhu wa kusira maa qabla aakhirihi bilbinaai lilmafcuul xaalu sugnaaday waintalaqa wey wanaxwi min alafcaali almaadiyati xaalay ka mid yihiin afcaashii maadiga ahayd facaashii almabduati lagu bilaabay bihamzati lwasl lagu bilaabay idaa sumiya waa haddii laga magac yeesho bishayin shay haddii laga magac yeesho oo midaalika daalika madkuurka ka mid a afcaasha aan soo sheegnay mid ka mid a haddii magac laga dhigto oo duribo qof loo bixiyo oo shamaro qof loo bixiyo oo intalaq qof loo bixiyo dhammaantood waxay noqonayaan kuwa markaa maalayansarifa sarfigana waxaa ka mancinaya calamnimo iyo wasnulficli wasankaasna waa wasan markaasi afcaasha khaas u ah wey aw yakuuna uu ahaado fii awalihi awalkiis miduu ku sugan yahay ziyaadatun ziyaado ziyaadadaasoo ka ziyaadat alficli lamida ficilka ziyaadadiisa walxaal ayuu markaa ziyada awal ku wataa mushaarikun uu la wadaagayo ismigaas lilficli ficilku la wadaagaya fii wasnihi wasniga ayuu la wadaagaya oo wasniga ismiguu ku yimid ficilkuna waa ku yimaadaa ismiguna waa ku yimaadaa wadaalika axmada oo kale weeye wayaziida oo kale weeye wa taklib oo kale weeye wanarjis oo kale weeye marka kelmadahan waa maala yansarif maxaa yeele laba shay baa isugu yimid labada shay waxa weye calamnimo iyo markaasi wasn اficli wasnku laakiin waa wasan mushtarak ah bayna alasmaai walafcaal wa ama alcadlu cadligii fahuwa cadligu fahuwa cadligu khuruuju lismi waa ismigio ka baxa weeye can siiqatihi alasliya siiqadiisii iyo qaabkiisii lagu yaqaanay imaa taxqiiqan si dhaba inuu oga baxo ka uxaada wa mawxad weye wa hunaa'a wa mahna weye wa hulaatha wa mathlas weye wa rubaca wa marbac haakada saasoo kale dheh ilal laga gaarayo macduulatun waa laga keenay an alfaadi cadadi usuuli mukararatan can alfaadi cadadi waxaa laga keenay alfaadii tirooyinka ay alfaadii alusuuli usuusha ahayd mukararatan xaalay tahay mid lasoo celiyay ama almukararati cadadkii almukararati lasoo celiyey faasu jaaa alqowmu uxaad lafdigaasi asalkiisu wuxuu ahaa jaauu waaxidan waaxidan wakada aslu mawxad mawxadna waa la mid wa aslu jaaa alqowm mathnaa waxaa weye asalkeedu jaauu inayn inayn wakada albaaqi waqul kada saas dheh filbaaqi inta soo hartay waymaa taqdiiran inuu yahay cadligu mid taqdiiri ah kal aclaami oo kale aclaamtii allatii aclaamtaasoo calaa wasni fucal ku timid ka cumar wa zufar wa zuxal weeyaan fa inahaa asmaadani lama asmada marka la maqlay mamnuucatan iyadoo laga manciyey min asarfi sarfiga iyo tanwiintii walxaal laysa fiiha uusan ku sugnayn cilatun daahiratun cillo markaa daahiro muuqata ciladaasoo kayrulcaalameynta caalamnimo aan ahayn qadaruu fiiha waxay ku qadareen oo ku xukumeen alcadla inuu cadli ku sugan yahay wa annahaa iyaduna macduulatu in laga keena can caamir wa can zaafir wa can zaaxil in laga keena sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah allahu tacaala cillada labaad oo sarfiga cillada saddexaad oo ismiga sarfiga ka mancinaysa ama tanwiinta ka mancinaysa iyo kasraha ka mancinaysa cillada saddexaad waxa wey alcadlu cadli buu inoo sheegay cadli muxuu yahay cadli waxa weeyaan buu sheekhu yidhi khuruuju lismi can siiqatihi alsliya yani in laga wareejiyo qaabkii uu ahaa in laga wareejiyo qaab kale loo wareejiyo kaasaa cadli la yidhaahda cadliga haddaba uu qaybsamaya laba wuu qaybsamaya cadli taxqiiqi ah iyo cadli taqdiiri ah taxqiiqi maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa ismigani inuu sidaa ahaa waa la hubaa marka hore in sidan loo soo leexiyana waa la hubaa waa shay la huba muxaqaq ah weeye inuu asalku sida ahaan jiray ismiga maanta sidan ah inuu asalku sida ahaan jiray waa la hubaa muxaqaq weeye in ismigani halkaa laga keenay waa la hubaa taxqiiqi baa la yidhahdaa eh, ka kale waxa la yhahda taqdiiri waxaa la yidhahdaa taqdiiri kaa taxqiiqiga ah ayuu sheekhu mihaaliyey taqdiirka asagaa soo wadee taxqiiqigu waxa weyaan buu sheekhu yidhi uxaad iyo mawxad labadaas labadu waxaa lagu oranayaa cadli baa ku sugan cadli ayaa ku sugan cadliga ku sugan muxuu yahay asalku wuxuu ahaa waaxidun waaxidun buu ahaa marka waa la iska daaya uxaad baa la iska yidhi ama mawxad baa la iska yidhi marka uxaadkani wuxuu istaagayaa booski waaxidan waaxidan buu buuxinayaa sag mawxadkani wuxuu buuxinayaa waaxidan waaxidan meeshii la odhan lahaa mawxad baa la yihi idan uxaad waxaa lagu odhanayaa waa cadli baa ku sugan cadli baa ku sugan cadligaa ku sugan muxuu yahay ismigani sidan ma ahaan jirin muxuu ahaan jiray waaxidan waaxidan buu ahaa asalkii hore waaxidan waaxidan baa laga soo leexiyo waxaa loo soo leexiyey xaggee uxaad baa la iska yidhi idan taa waa la marka ama waxaa la iska yidhi meeshii la odhan lahaa waaxidan waaxidan la odhan lahaa waxaa layidhi mawxad baa layidhi marka mawxadkani waxaa ku sugan baa lagu oranayaa cadli baa ku sugan cadligaana waa wax la hubo taxqiiqi ah inuu waaxidan waaxidan ahaan jiray uxaadkan inuu waaxidan waaxidan ahaan jiray waa la hubaa taxqiiqi baa loo yaqaanaa laga bilaabo marka waaxid laga bilaabo sheekh wuxuu inoo mithaaliyey matna iyo thulaatha iyo rubaac buu inoo mithaaliyey ilaa afar buu gaarsiiyey waxaa la mida ah buu sheekhu yiri ilaa toban waa la gaarsiin karaa ilaa toban waa la gaarsiin karaa marka hunaa'a iyo mathnaa hunaa waxay ka timid ithnayni ithnayni bay ka timid itnayn itnayn baa la iska daayayo mathnaa baa la yidhi waxaa la yidhi markaasi hunaa baa la yidhi mathnaa waxay ka timid itnayni itnayni meeshii itnayni itnayn la odhan lahaa baa mathnaa la yidhi hulaatha waxay ka timid halaahatun halaatha waa la iska daayayo baa la yidhi hulaatha waa fucaal halaahatun halaahatun matlatna waa la oo halaahatun halaatha ayaa laska daaya maalat baa la yidhi rubaa meeshii la odhan lahaa arbacatun arbacatun ayaa rubaaca laska yidhi meeshii la odhan lahaa arbacatun arbacatun marbac baa laska yidhi afartaasa carab laga hayaa laga maqla laakiin ilaa toban waa qiyaas ilaa toban waa qiyaas oo laga qiyaas qaadanaya laakiin inta carab laga maqlay waa afartan weeye naxwiyintuna afartan bay tusaaleeyaan kadibna waxay yidhaahdaan wahaakada ila alcashara dayib marka inta carab laga hayo waa intan weeye marka kelmadahani waxaa ku sugan cadli baa ku sugan sheekh waa inoo raaciyo wuxuu yihi fainaha macduulatu can alfaadi cadadi lusuuli mukararatan alfaadi cadad tirooyinka caadiga ahaa oo asalka ahaa oo la soo celceliyey ayaa laga keenay marka celcelis baa meesha laga saaray kana lagu kaaftoomay kadib sheekhu waa inoo uxaadu uxaadu jaaa alqawmu waaxidan waaxidan buu asalkii ahaa jaaa alqowmu qowmkii baa yimid jaa-u way yimaadeen waaxidan waaxidan xaalayyihiin bay yimaadeen jaa alqawmu jaauu waaxidan waaxidan marka waaxidan waaxidan waa la iska daayay booski maxaa buuxiyey marka jaa alqawm uxaad baa la yidhi idan marka uxaad xagee buu ka yimid uxaad min enerja xagee ka yimid waaxidan waaxidan buu ka yimid idan kaasoo kale waxay ku oranaya waa cadli cadlun taxqiiqiyun baa la odhanaya waayo waa lahubaa bay kuleeyihiin inuu marka hore waaxid waaxid ahaa maantana uxaad la yidhi waa lahubaa waxaa la mid a ah, jaa alqawm mathna marka lagu leeyahay asalku wuxuu ahaa jaa-uu ithnayni ithnayni ayuu ahaa ithnayni ithnayni itnayn itnayn baan iska daaya waxa la yidhi jaa alqawmu mathnaa baa la yidhi marka mathnaadana waxaa laga keenay itnayn itnayn baa laga keenay waa la hubaa waa taxqiiqi baaqigana waa la mid oo jaa alqawmu hulaatha wamathalath asalku wuxuu ahaa halaahatun halaatha jaa alqawmu rubaac ama marbac jaa alqawmu arbacatun arbacatun buu ahaa marka kaas waxaa loo yaqaanaa cadlun taxqiiqi baa la yidhaahdaa waa mid la hubo wey ka labaad waxa wey waa taqdiiri waa la isaga xukumaya wax la hubo maaha waa la isaga xukumaya kaasi muxuu yahay kaas waxa weeyaan waxaa la arkay asmaa aclaam ah calam ah cumar iyo zufar iyo zuxal waa asmaa waa magacyo ayib waa zuxalku waa magac xidig magaciisu weeye ayaa zuxal la yidhaahdaa cumar iyo zufarna waa asmaa weeyaan marka asmaadan waxaa la arkay inuu sarfiga loo diidayo marartu bicumara albaa xarfu jar cumar ismu jarun bilba wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabata can alkasra liannahu ismu ladii laa yansarif walmaanicu min asarfi sarfi maxaa ka mancinaya hal cillo waan haynaa cilladaas maxay tahay inuu yahay calam qof inuu magacu yata waa la hayaa haddaba maxaan ku darnaa labadii cillo keligoo sarfiga mancin jirayn maaha midii aan soo marno siiqatu muntaha aljumuucna maaha mid soo socoto ah alifu taariithna maaha idan maxaan dhaha marka kayfa naquul ism wamaa laa yansarif sarfina laba shay baa mancin jiray midun baan haynaayo ah calamnimo ayaan haynaa maxaa la samayna maxaa la yeelaya marka waxayna wax kalama haynee aan ku xukunno inuu ku sugan yahay cadli aan isaga xukunno oo maxaa la odhanayaa waxaan odhanaya asalku wuxuu ahaa caamir buu ahaa zaafir buu ahaa zaaxil buu asalku ahaa sawaadix maaha marka xaggaasaa laga keenayo maanta cumar marka la leeyahay asalku cumar ma ahayn asalku muxuu ahaa caamir maanta waa zuxal asalku muxuu ahaa zaaxil buu asalku ahaa zufar asalku muxuu ahaa zaafir buu ahaa idan waxay yidhahdeen cadligaas taqdiiriga annagu aan saga xukunno si aan oga baxsanno yani markaasi arrinka ina haysta si aan markaasi ishkaalka aan oga baxsanno ishkaalkaasi muxuu yahay ismigii waa maala yansarif ismiga waxaa leedihin waa maala yansarif tanwiin ma aqbalayo kasrana ma aqbalayo labada cillo keliga sarfiga mancin jirena maaha hal cilaa ku sugan haddaba maxaa sarfiga la mancinaya ismigani markaasi waxay hadaba isaga isaga xukunno ku xukun ku qadar taasay yidhahdeen marka sheekh wuxuu noo sheegay kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa cadlun taqdiiriyun baa layihaha waa lagu qadaraya wax lahuba maaha waa lagu qadaraya taasi sheekh waa inoo sheegay iyadoo sarfiga laga manciyay markii la maqlay cillo kalena loo waayo muuqato aan calamiye ahayn baa waxay isaga qadareen isaga xukumeen in markaasi meel laga keena maxaa yeele waxay aclaamta badankoodu sida qaalibka aclaamta u ah waa in meel laga keena calamka meel baa laga keena oo calamka waxaa loo qaybiya manquul iyo murtajal baa calamka loo qaybiya calamun manquul waa calamun murtajal calam murtajal oo hadda la sameeyey qofkan loo bixiyey cid ogama horreyn iyo calam manquul oo meel baa laga soo naqliyay marka hore meel baa loo isticmaali jiray laakiin maanta halkaan loo isticmaalaya soo waadix maha marka maadaama aclaamtu ay sidaa u badan tahay manquul ay u badan tahay sida qaalibkaa halkaa aan marina yidhaahdeen wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa ama alcadlu cadligii fahuwa huwa cadligu khuruuju lismi waa ismigio ka baxa can siiqatihi lasliya siiqadiisii iyo qaabkiisii asalka ahaa imaa taxqiiqan si la hubo inuu oga baxo ka uxaad oo kale wa mawxad wa hunaa wa mahna wa hulaatha wa mathlath wa rubaac wa marbac wahaakada waqul haakada saasoo kale ku hadal ila alcasharati toban laga gaaray fa inaha amhiladani macduulatun waxaa laga keenay can alfaadi alcadadi alusuuli alfaadii cadadka iyo tirooyinka alfaadii alusuuli ama cadadkii alusuuli usuusha ahaa mukararatan xaalay tahay iyadoo la celceliyey ama almukararati la celceliyey fa aslu jaaa alqawmu uxaad jaaa alqawmu qowmkii baa yimid uxaadu jaauu waaxidan waaxidan ayuu asal ahaa meeshii waaxidan waaxidan la ohan lahaa waa la day uxaad baa leehi wakadaa aslu mawxad waxaa saa la mid ah aslu mawxad mawxad asalkiisu kadaa kaasuu la mid yahi wa aslu jaaa alqawmu mathnaa mathnaa yani waxa weeyaan asalku wuxuu ahaa jaauu inayni inayni jaa way yimaadeen inayn inayn xaala yihiin wakada fi lbaaqi waqul kada saasoo kale ku qowl fi lbaaqi inta soo hartay waimaa taqdiiran cadligu inuu yahay taqdiir intaa lagu qadarayo kal aclaam wadalika kal aclaam aclaamti oo kale wey allatii aclaamtaasoo calaa wasni fucal ku sugnaatay ka cumar wa zufar wa zuxal fa inaha asmaadaasi lamaa sumicad markii la maqlay mamnuucatan iyadoo laga mancina loo diidayo min asarfi sarfiga walxaal laysa fiiha aysan ku sugnayn cilatun daahiratun cillo muuqata cilladaasoo khayrulcaalamiyta caalamnimo aan ahayn qadaruu fiiha waxay ku qadareen oo ku xukumeen alcadla in markaa cadli uu ku sugan yahay wa annaha asmaadanna inay tahay macduulatun mid laga keenay can caamir laga keenay wa can zaafir laga keenay wa can zaaxil laga keenay halkaa inoo joogo wallahu aclam